nebiga fangalkiisa cala araxli reeryada korkeeda yacnii radiifka waa ruuxa gaadiidka aada saaran tahay gadaal kaa fadhiya ayaa radiif la yidhaah <clears throat> qaala nebigu wuxuu yidhi sal lla alay waslam wa mucaadun isagoo mucaadna radiifuhu nebiga fangelihiisa uu yahay cala alraxli rarka korkiisa ama reeryada korkeeda yacanii ratiga korkiisa waxa saaran ee lagu fuulo ama korka laga fuulo ayaa la yidhahda wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow qaala nebigu wuxuu yhi sal qaala wuxuu yidhi mucaad labayka hee yaa rasuula allah rasuulka ilaahyo wasacdayka yacni waxa weeye labayka waa ijaaba bacda ijaaba wasacdayka iscaadan bacda iscaad bimacnaa labadaa kelin waxaa loo isticmaalaa yacni waan ku yeelay oo waan ku yeelay hee hee way macnaha ayib alaaan saddex goor buu sidaa yidhi nebigu sal alla alay waslam mucaadna uu sidaa yidhi uma kadibna qaala wuxuu yidhi maa min cabdin addoon ma jiro oo yashhadu qiraya an laa ilaaha mid xaq lagu caabuday inuusan jirin ila allahu alla mooye wa anna muxammadanna cabduhu addoonkiisii waya rasuuluhu iyo rasuulkiisii inuu yahay qiraya ma jiro ilaa hadduu jiro xaramahu llahu alla wuxuu ka xarimay cala annaari naarta korkeeduu ka xarimay qaala wuxuu yidhi mucaad marka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo afalaa uhbiru miyaanan u warramaynin bihaa arrintaa iyada ah bishaaradaasi annaasa dadka miyaana u warramayn maan dadka u sheego a oo fa yastabshiruu markaa ay bishaaraystaan si ay ugu farxaan oo u bishaaraystaan dadka maan u sheego qaala nebigu wuxuu uhi sal lla lay waslam idan markaa haddaad u sheegto yatakiluu way tala saaranayaan ah, bimacnaa iyadaasay isku hallaynayaanoo maadaama shahaadateynka aad la timaadeen iyadaasay ku talagelayaanoo isku hallaynayaan acmaashii bay ka tegayaan way macnaa ayb fa ahbara yacni idan haddaa way idan markaa haddaad u sheegto yatakilu way tala saaranoo iyadaasay isku hallaynayaan ee ha u sheegin way macnaa fa uhbira marka fa ahbara wuu warramay bihaa iyada mucaadun mucaad wuu warramay oo wuu sheegay bishaaradaas cinda mowtihi markuu dhimanayay ta'ahuman dembi ka baqidiis darteed baqid uu dembi ka baqayo in ilaahay agtiisa loo qabsado cilmi baad qarisay baqdin uu ka baqayo darteed ayuu u sheegay markuu dhimanayay ayb muttafaqun calayhi xadiidkaasi qaabka uu sheekhu u deliishanayo waxa weeye cumuumkiisa waxaa laga fahmaya ama itlaaqiisa shahaadateynka ruuxii qiraayay in ilaahay korkiisa naar ka xarimay cumuumkiisa ama itlaaqiisa waxaa soo gelaya taariku salaadka qiraya shahaadateynka maadaama uu shahaadateynka qirayo salaada ka tegiddeeda inuusan ku gaaloobaynin ee weli uu muslim yahay halkaasaa laga deliishanaya laakiin waa soo taan soo sheegnayo ama waxaa la leeyahay shardi waxa uu ah shahaadateynka ruuxu markuu qirayo ee naartu ay xaaraan ka tahay korkiisa inuusan la imaanin wax shahaadateynka jebiya shardi waay waa inuu iska ilaaliyo wax naaqid ah salaada ka tegitaankeeduna waa naaqid saas marka xadiidka cumuumkiisa ama itlaaqiisa ay taariku salaadku uusan u gelayn ama waxaad leeyahay maa min cabdin yashhadu an laa ilaaha ila allah shahaadateynka qiritaankooda waxaa ka laasimaya inuu ruuxu la yimaado waajibaadka shareecada iyo faraa'ideeda muxaramaadka iyo dunuubta waaweynna uu ka tago markaasaa jidhkiisa iyo korkiisa ilaahay naar ka xarimaya sidaana waxaa faa'iidaynaya dad badan oo shahaadateynka qiraya oo muslimiin ah baa nusuustu qur-aan iyo sunnaba ay tilmaamayaan inay naar gelayaan marka xarama allahu cala annaari xaramahu allahu cala annaar ama waxaa lagu xambaarayaa ee muxuu ahaaye ku waari maayo oo waaritaanka naarta uu ku waaraa alla ka xarimaya macaani noocaasoo kale in la mariyo mooye daahirka xadiidka sidaa haddii loo qaataay wax badan baa lumaya maqsuudkuna sidaa ma aha ayib wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi likulli nabiyin nebi kasta waxaa u sugnaatay dacwatun baryo oo mustajaabatun la ajiibayo baryo laga aqbalayuu nebi walba lahaa oo uu leeyahay fatacajala wuu degdegsaday kullu nebiyin nebi kasta daw dacwatow baryadiisii waa degdegsaday oo intuu noolaabuu hormarsaday hormarsaday baryadiisii ilaahay buu u godbistay waana laga aqbalay wa innii aniguna ikhtaba'tu waan qarsaday dacwatii baryadaydii shafaacatan baan u dibdhigtay oon u qarsaday liummatii ummaddayda aan u shafeecayo yowma alqiyaamati ama shafaacatan xaalay tahay liummatii ummaddayda aan u shafeecayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yacni aniga baryadaydii layga aqbali lahaa aakharaan u dibdhigto ummaddayda ayaan ugu shafeecaya maalinta qiyaamada fa hiya iyadu naa'ilatun midii gaadhaysa waay shafaacadaas ilan shafaacadu waa baryo fa hiya iyadu naa'ilatun midii gaadhaysa way in sha allah man maata ruuxii dhintay oo min ummati ummaddayda ka mid a laa yushriku isagoon u shariig yeelayn billaahi alla shay-an waxba aan ugu shariig yeelayn ruux ummaddayda ka midoo dhintay oo tawxiid ku dhintay isagoon ilaahay waxba la wadaajinayninna ku geeriyooday shafaacadaasi iyo baryadaydaasi way gaadhi buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh xadiidka meesha laga daliishanaya waxa weeye cid kasta oon shirki ku dhimanin jannuu geli tawxiidba hadduu ku dhinto daahirka xadiidka saasaa ka muuqda ama eh, dembi weyn oo kale ha ku dhinto ama yuusan ku dhimanin laakiin marba hadduu shirki la'aan dhinto jannuu gelaya ama dib ha ka galo ama horay ha ka galo jannuu gelaya cid janno gelaysana gaal ma ah cid janno gelaysa ama horay ka gasho ama dibba ha ka gale marba hadduu janno geli doono gaal maaha marka taariku salaadku mushrik maaha sidaasuu daliilku marka ku socon karaa taariku salaadku mushrik ma aha mar hadduusan mushrik ahaynna shafaacada nebigu wax ka heli sidaana jannaduu ku geli taasi waxay kutusay inuusan gaal ahayn laakiin waxaan soo marnay xadiiskii nebiga sal alla lay ee qoladii hore ay deliishanayeen taariku salaadku inuu mushrik yahay soo ma ah, bayna alrajuli wa bayna alkufri waalshirki soo maynaan soo marin marka taariku salaadku waa mushrik sidaas daraaddeed ma soo gelayo man maata min ummatii laa yushriku billahi shay-an ma soo gelayo nasku waa caam xadiidka taariku salaadkuna waa khaas ama nasku waa mutlaq taariku salaadkuna waa muqayad sidaas way macnaha ayb wa canhu radia allahu canhu abu hurayre wey ana nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi ascadu nnaasi dadka ruuxa ugu liibaan badan ee ugu nasiib badan bishafaacati ergadayda man qaala ciddii yidhi waay shafaacadayda maalinta qiyaamada ruuxa dadka ugu nasiib badani man qaala ruuxii yidhi wey laa ilaaha ila allah cid xaq lagu caabudo ma jirta alla mooye khaalisan xaal uu yahay mid saafi yeelaya min qalbihi qalbigiisa xaggiisa ka saafi yeelaya qalbigiisana daacad ka ah oo saafi ah oo aan wax kale ku barxin qalbigiisa daacadka iyo manaa munaafaqnimo iyo wax kale ayna ku jirin rawaa waxaa wariyey albuhaariyu bukhaari baa wariyey xadiidkana wuxuu ka mid yahay cumuumaadka uu sheekhu daliishuu leeyahay waxay u deliishanayaan qolyaha qaba taarikusalaadku inuusan gaal ahayn oo dee laa ilaaha ila allah buu leeyahay laa ilaaha ila allahu cidlana shafaacada nebiga inuu helayaa xadiiska ku cad shartise waa inuu qalbigiisa uu daacad ka yaho khaalis ka yahay ayib marka taariku salaadkii laa ilaaha ila allahu waa leeyahay cumuumka xadiidka waa gelayaa inuu shafaacada helayo shafaacadii hadduu helayana gaal maaha saasaa macnaha isdidaalku ku imaan karaa laakiin tii horay la mid tahay macnaha laa ilaaha ila allah haba yidhaahdee shardi waxaa ah waa inuusan la imaanin laa ilaaha ila allahu wax jebiya oo hadduu laa ilaaha ila allahu intuu yidhaahdo shirki galo ama diinta wax ka saara galo ama ridoobo laa ilaaha ila allahuda waxba tari mayso marka waxaa shardi ah laa ilaaha ila allahuda markay ku anfacayso shuruudeediina inaad la timaaddo waxii burin lahaa iyo nawaaqideeda inaad iska ilaaliso marka nawaaqida laa ilaaha ila allah waxaa ka mid a ah, tarku salaad baa ka mid a ah. sida axaadiistii hore ay soo tilmaantay jawaabtu sidaa iyo si lamaday noqon karta wuxuu sheekhu yidhi marka waqad xamaluu taa hadday deliishadeen adilada aan soo marnay iyo istidlaalkooda qaabka ay u deliishadeen qolyaha qaba taariku salaadku gaal maaha su-aal waxaa imaanaysaa maxaad kaga jawaabaysaan axaadiistii loo deliishaday taariku salaadku inuu gaal yahay wax jawaaba ma u haysaan jawaabtoodu waata marka wuxuu yidhi waqad xamaluu way xambaareen axaadiida takfiiri axaadiista gaalaysiinaysa taariku salaadka waxay ku xambaareen calaa kufri nicma a ah, ruuxani diintuu ka baxay lagama wadee nicmadii buu ku kufriyey baa laga wadaa saasay ku xambaareen yani maa xadiiskan soo marnayo faqad kafara diintuu ka baxay ma ahee bimacnaa alcahdu aladii baynana wa baynahum asalaa faman tarakaha faqad kafar diintuu ka baxay ma ahee nicmadii buu ku kufriyey wuu qariyey nicmadii ilaah baa laga wadaabay ku xambaareen xadiidka kale bayna alrajuli wa bayna alkufrina ninka iyo gaalnimada gaalnimadii diinta lagaga baxay maaha ee waxa weeyaan bimacnaa inuu nicmada ilaahay qariyo oo asturo waxaa u dhaxeeya tegitaanka salaadda uu ka tagay hadduu salaadii ka tegay nicmadii ilahay waa qariyey marka kufru nicma ayaa laga wadaabay dheheen ku xambaareen aw amase calaa macnaa waxay ku xambaareen faqad qaaraba wuxuu ku dhowaaday alkufra gaalnimuu ku dhowaaday ah, ama waxay leeyihiin faqad kafara ay qaaraba alkufra gaalnimuu u dhowaaday ee wuu wuu galay maaha gaalnimadii wuu galay oo diintii uu ka dhex baxay meehe gaalnimuu qarka u istaagay wey faqad kafara ah bayna alrajuli wa bayna alkufri inuu gaalnimo qarka u istaago iyo isaga waxaa u dhaxaysa talaada ka tegiddeeda halkaasay marinayaan macana axaadiistaasi meeshaasay la fuleen ayb waqad jaa-ad waxaa timid buui axaadiiu ayaa fii kayri salaati salaada meelaan ahayn ku timid waxaan salaadda ahayn axaadiis kalaa ku soo aroortay axaadiistaasoo uriidda loola jeedo bihaa iyada daalika arrinkaa loola jeedo oo arrinkee ah ama kufru nicma loola jeedo ama yacni muqaarabatu lkufri laga wado axaadiis kaloon salaada ahayn oo abwaab kaloo shareecada ku soo aroortay oo waxaa timid kufrigu ku yimid kelimada kufrigu oo laga wado qaطcan ama kufru nicma laga wado ama gaalnimu ku dhowaaday laga wado ee aan gaalnimadii diinta looga baxayo loola jeedin axaadiis badanoo noocaasaa soo artay tii buu rabaa inuu wax ka tilmaamo iyada mas'alada dhahaysa axaadiista taariku salaadka gaalnimadiisa tilmaamaysa in lagu xambaaro kufru nicma waa calaa khilaafi alasli waayo asalkay khilaafsan tahayoo kufriga asal ahaan hadday shareecadu itlaaqdo kufriga mukhrijkee diinta lagaga baxaa laga wadaa saasaa asala khaasatan siduu sheekh ibnu cuthaymiin iyo ay tilmaamayaan haddana waxay soo aroortay kelimadu iyadoo mucaraf ah oo bayna alrajuli wa bayna alkufri tacriifay wadataa tacriifkaa markay wadatana shareecada uun waxay u badan tahay in loo isticmaalo gaalnimada diinta looga baxo ee kufru nicma looma isticmaalay leeyihi marka asalku waxa weeyaan kufriga haddii la itlaaqo waa midka diinta looga baxo haddii aan macnahaa laga wadin oo macno kale laga wado oo kufru nicma laga wado ama muqaarabatulkufri laga wado waa in qariino la helo waa in deliil la helo iyo qariino kaloo sheegaysa kufriga halkan lagama wado kiida diinta looga baxaye waxaa laga wadaa kufrigii macnaha kale lahaa haddii deliilka aan la helin itlaaqa kufrigu kii diinta looga baxayo waay leanna daahirka kelimadaa sidaas isticmaalka shareecadu iyo muxuu ahaaye nusuusta waa sidaa waxaa la leeyahay marka taariku salaadka kufriga ku soo arooray in laga wado kufru nicma daliil bay u baahan tahay in laga wado muqaarabatulkufrina daliil bay u baahan tahay wax daliiloo cadana ah ma haysaan saas daraaddeed yani ta'wiilka noocaasi waa ta'wiil bilaa daliil ama inta kale uu soo wada ee nusuusta kale ku soo aroortay kufriga oo laga wado bimacnaa kufru nicma axaadiista ku soo aroortay kulli waxay wada leedahay qaraa-in iyo adillo ku tusaysa inaan kufriga macnihii asalka loola jeedin waana u tegi doonaa mid walba waa isdultaagi doonnaa ayib macnahaasi marka waa khilaafu lsli axaadiis badan qad jaaad waxaa timid buuri axaadiiubaa timid fii hayri salaa axaadiistaasoo uriida biha loola jeedo daalika arrinkaa loola jeedo arrinkee ah kufru nicma loola jeedo ama muqaarabat lkufri loola jeedo farawaa wuxuu wariyey buu ihi ibnu mascuuda qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi sibaabulmuslimi muslimka caydiisa ama caytankiisa alla caytantood caydaayay fusuuqun waa daaca ka bax ah, ilaahay daacadiisi iyo dariiqiisiiyood ka baxday wa qitaaluhu la dagaalankiisuna kufrun waa kufri muslimka inaad caydana waa faasiqnimo inaad la dagaalantana waaba kufri muttafaqun calayhi maxaa laga wadaa marka wa qitaaluhu kufrun way meesha xadiidka laga daliishanaya haddaad ruux muslima la dagaalanto ma gaalnima ma gaalowda maya gaalnimo maaha qaطcan xadiisku muxuu isticmaalay kufri buu u isticmaalay kufrigan inaan laga wadin kii diinta lagaga baxayeyna waa iska caddahay maadaama kelimadan shaaricu isticmaalay kufriguna uu u isticmaalay kii diinta lagaga baxayay midaan ahayn taariku salaadka ta loo isticmaalayna waa sidaasoo kale amaa wa qitaaluhu kufrun inayna tii diinta lagaga baxayay ahayn waa la isla ogolyahay laakiin waxaan leenahay wa qitaaluhu kufrun dagaalamida ruux muslima aada la dagaalanto inaysan gaalnimo ahayn adilaa ku tusaysa oo qaraa-in iyo adilaan u haynaa wa qitaaluhu kufrun inaysan ahayn kufrigii mukhrij min almilla ah ee ay tahay kufriga kelimada in laga wado taqliid iyo adkayn iyo tashbiih lagu shabahayo loo ekaysiinayo la dagaalanka muslimku wuxuu shabahaa gaalnimadoo kaleu shabahaa marka kamana dhalanayso inay min jamiic alwujuuh isaga mid noqdaan maxay tahay adilada ku kutusaysa la dagaalanka muslimku inaan diinta lagaga baxayn adilo fara badan waay qur-aankaa ka mid ah. a in taa'ifataani min almu'miniina iqtataluu laba kooxoodoo mu'miniina hadday islaayaan ayagoo islaynaya baa haddana waxaa loo sugay inay yihiin mu'miniin yihiin soo ma marka adiladaasaa ku tusi wa qitaaluhu kufrun inayna diinka bax ahayn ee ay dembi tahay bal iskaba dhaafee xataa dilkiisa aad ruuxa muuminkaa disho aada disho xataa ayay wa oo weliba aad kas u disho ayaan gaalnimo ahayn a ah, faman cufiya lahu min akhiihi shayun faاtibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaan walaalkiisii uu dilay ruuxii qisaastiisii laga cafiyo qisaas baa lagu yeeshay dabcan kas baad u dishay ilaan qisaastu waxay ka timaadaa markaad ruuxa ka soo dishay soo ma kas baad u dishay qisaas baa lagugu yeeshay waa lagaa cafiyey magtii si fiican u bixi waayo ninkaa walaalkaa ee dishay ninkaa muslimkaee dishay kii dilay iyo kii la dilay walaalnimaa loo sugay faman cufiya lahu min akhiihi ka dilay iyo ka la dilay waa walaalo hadduu gaaloobi oo diinta kaga bixi lahaa qatligaasi uu ruuxa mu'minkaa dilay ama muslimka hadduu gaaloobi lahaa min akhiihi lama dhehen lianna ukhuwadu waa gu'i lahayd markaa soo ma marka xataa iska dhaafay qitaal eh qatliga gaalnimo inuusan keenaynin qur-aankaa ku tusaya wa calaa hada alasaas wa qitaaluhu kufrun kufrigii mukhrijkaah inaan laga wadin waxaan u haynaa adillo laakiin taariku salaadka bayna alrajuli wa bayna alkufri tarku salaa in laga wado kufrigaasi aan laga wadin kii asalkae diinta lagaga baxayay iyadoo daliil cad looma hayo saasay ku kala tegayaan marka wa can abi darrin waxaa laga warin annahu isagu samica inuu maqlay rasuul allahi sala allahu alayh wasalam oo yaquulu leh laysa ma ahani min rajulin nin oo iddacaa sheeganaya ligayri abiihi aabbihii cid aan ahayn sheeganaya wa huwa yaclamu isagoo og inuusan aabbihii ahayn ilaa hadduu ahaaday kafara waa kufriyey nin ma jiro aabbihii cid aan ahayn sheeganaya abtirkiisii meelaan ahayn ku abtirsanay oo aabbihii intuu inkiro aabbo kala samaysanay ilaa hadduu jiro kafara waa kufrinaya waman iddacaa ruuxii sheegta maa laysa lahu wuxuusan lahayn falaysa minnaa naga mid ma ah wuxuusan lahayn buu ku dhagoo iska sheeganaya walyatabawa hana diyaarsado maqcadahu makaanu fadhigiisii meeshuu fadhiisan lahaa min an naari naarta xaggeeda uu ka fadhiisan lahaa meeshuu naar ka fadhiisan lahaana waa iska diyaar eh ha ku talagalo saas way macnaha muttafaqun calayhi meesha xadiidka laga deliisha waxa weeye ninkii abtirkiisa inkiray oo aabbihii inkiray oo ninaan dhalin ku abtirsaday kaasi faqad kafara baa layidhi soo ma faqad kafar waa gaaloobay kafaradaasi ma diintuu ka baxayba maya kafaradaa waxaa laga wadaa nicmadii waalidnimo ayuu ku kufriyey ila waa nicmo abaal baa lagugu leeyahy waa lagu dhalay waa lagu koriyey abtir waaye nicmadii noocaa ahayd baad ku jasaartay marka waxa weeyaan waa nin nicmadii qariyey faqad kafara nicmadii waalidnimo iyo abtir buu qariyey waay kufrigaasi marka waa kufru nicma ee kufrigii mukhrijkaha lagama wado maxaa ku tusaya adillo badan baa ku tusaysa bal waa ijmaac nasabkaagoo laga tago mid kale la samaysta inaan lagu gaaloobaynin waa laysla ogolyahy marka qaraa-in iyo adilaan iyadana u haynaa faqad kafara kafaradaasi inaan kufrigii uusan ahayn diinta lagaga baxay waana taan soo tilmaanayo macnaha gaa gaalnimada rasmiga haddaan loola jeedin waa in qariniyo daliil loo helo markaa sarfisa oo macnaha ka sarfisa macna wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi itnataani laba arrimood oo fi nnaasi dadka dhexdooda ahaaday hum iyaga bihimaa itnataani fi nnaasi itnataani laba arrimood oo fi nnaasi dadka dhexdooda ku sugan humaa labadooda bihim kufrun miya kufrun baa ku sugan bihim dadka ugu sugan yacni laba arrimood oo dadka ku dhex jiro oo dadku ay sameeyaan laba waxaa ku jira muxuu ahaaye kufri baa ku jira maxay yihiin altacnu durid fi nasabi nasabka la duro wanniyaaxatu iyo baroor cala almayiti meydka korkiisa lagu baroorto labadaasba kufri baa ku jira dadkana ma daayaanoo way sameeyaan raba waxaa wariyay axmed waa muslim ayib marka inaysan kufrigaasi loola jeedin kii diinta lagaga baxayay ayadana adillo cadcad bay leedahay oo waxaa laga wadaa bimacnaa nicmadii buu ku kufriyey ama meahe wuxuu sameeyey dembi shabaha gaalnimada inay dhinac walba isaga mid noqdaanna laazim maaha leanna mushabbaha iyo mushabbahu bihiga jawaanibtoo dhan isaga mid noqdaan waxba laazim maaha bacd bay isaga ekaan karaan ayib aacnu durid fi nasabi la duro iyo wanniyaaxatu oohin ama baroorasho cala almayiti meydka korkiisa lagu baroorto meydku markuu dhinto oo lagu dul ooyo ayb wa ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana cumaru cumar wuxuu ahaa yaxlifu mid dhaarta wa abii aabbahay baan ku dhaartay buu dhihi jiray yaxlifu mid dhaarto oo wayaquulu yidhaahdo waay wa abii aabbahay baan ku dhaartay fa waxaa ka reebay annabiyu nebigaa ka reebay sal lla alay wasaslam wa qaala wuxuuna yidhi man xalafa ruuxii dhaarta bishay-in shay ku dhaarta duunallaahi alla aan ahayn faqad ashraka ilaahay addoommadiisiibuu wax wadaajiyey raa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wakadalika waxaa wariyey taxaawi fii mushkil alaahaar iyo baqawi ayaa iyaguna wariyay lafdigaa ku wariyay sheekh albani wuxuu leey sanadkiis waa saxiix calaa sharti shaykhayn tirmidi ibni xibaan baa sidoo kale warinayo lafdi kaley ku wariyeen xadiidka man xalafa bikayri اllahi faqad kafara aw ashrak ruuxii dhaarto alla cid aan ahayn ku dhaarta yacni wuu kufriyey ama shirki buu la yimi waxaa taxsiiniyey tirmidi waxaa saxiixiyey xaakim calaa shartihimaa dahabi baa ku waafaqay sheekh albanina calaa sharti muslim buu ku saxiixinaya kamaa fi silsila saxiixa xadiidka asalkiisu wuxuu ku yaallaa fii saxiix albukhaari wa muslim min xadiidi cumar cumar aabbihii buu ku dhaartay markaasuu nebigu u dhawaaqay sal lla lay slam markaasaa wuxuu yidhi alaa ina allaha yanhaakum an taxlifuu biaabaa'ikum ha war allah wuxuu idiin diidan yahay o idinka reebayaa inaad aabbayaashiin ku dhaarataan faman kana faman kana xaalifan falyaxlif biاllahi aw liyasmut ruuxii dhaaranaya ama ilaahay ha ku dhaarto ama ha iska aamuso laakiin alla cid aan ahayn ha ku dhaaranin laa taxlifuu biaabaa'ikum khaasatan aabbayaashin ha ku dhaaranin wuxuu doonayaa sheekhu marka inuu yidhaah cid aan alla ahayn oo lagu dhaarto xadiidku wuxuu ku tilmaamay inuu shirki yahay soo ma haddana waxaa la ogol yahay alla cid aan ahayn oo lagu dhaarto inaan diinta looga baxaynin sida ruuxa dhaartay een haddana gaaloobin nasku uu ugu itlaaqay shirki ayaa kii salaadda ka tegayna uu shirki iyo kufri ugu sheegay labadoodubana diinta ka bixi maayaan sidaas wey sida uu daliishanayo laakiin waxaynu leenahay sidaan tii horeba soo marnay shirkigan waa shirkul asqar shirkigaa laba ah shirki weyn oo diinta lagaga baxo oo ruuxu uu diinta bannaan ka istaagayo xugum gaaloo rasmiyana uu qaadanayo bal ka daran yahayba shirkiga noociisa labaad waa shirkiga loo yaqaano midka yar yaraanta marka lagu tilmaamayana macnaheedu ma aha waa dembi yara waa dembi weyn dunuubta waa weyn buu ka mid yahay laakiin diinta lagagama baxayo yaraanta waxa uu noqonayaa shirki yar marka loo fiiriyo ka weyn ka weyn marka la garab dhigo buu isagu yaraanaya laakiin dembi ahaan uma yara kaas marka waxaa la yidhahdaa ashirku alasqar baa la yidhahdaa shirkiga noocaasa marka waa istustuska istustuskaoo kale Eh, ilaahay cid aan hayn oo lagu dhaartoo kale waa shirki laakiin shirki diinta looga baxa maaha waase dembi weyn ayib nusuustaa sidaas tilmaamaysa waana laisla ogolyahay taqriiban wacan ibni cabaasin radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulku wuxuu yidhi mudminu lkhamri midka khamrada daa'ima khamrada cabitaankeeda midka daa'ima in maata hadduu dhinto laqiya allaha alluu la kulmi ka caabidi wathan sidii sanam caabud oo kale isagoo ah isagoo ruuxsan dadka asnaamta caabuda oo kale isagoo la miduu ilaahay la kulmaya yani waa khamraduu daa'imaa waa cabaa siduu cabay buu ku dhintay rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey kadalika cabdi ibni xumayd fi lmuntakhab ayaa eh, wariyey ibni xibbaan baa wariyey adiyaa fi lmukhtaara buu isaguna ku wariyey eh, sanadkiisa waxaa ku jira dacfi baa ku jira xadiidka laakiin shaahid buu leeyahay xadiis kaleoo u markhaati kacaya min xadiidi abi hurayra oo lafdigiisu uu yahay mudminu alkhamri ka caabidi wathan ruuxa khamrada iyo daroogada iyo maandooriyaha daa'ima cabbitaankooda wuxuu la mid yahay midka sanamka caabudoo kale ibn maajah iyo bukhaari baa soo saaray fi taarikhi alkabiir sheekh albaanina wuxuu leeyahay xadiidka asaaniiddiisa dacfi baa ku jirta laakiin bimajmuuci turuqihi buu xasan ku noqonaya ama saxiix xadiidkaasi marka wuxuu u daliishanayaa ruuxa khamrada cabba oo haddana daa'ima ma gaaloobo haddana isagoon gaal ahayn baa xadiisku wuxuu ku tilmaamay inuu sanam caabudaha iyo isagu isku mid yihiin macnaha maxaa laga wadaa marka yacni sheegidda lagu sheegay sanam caabudoo kale inuu la mid yahay diintuu ka baxay ma aha sida taariku salaadka oo kale saasuu macnaha ka dhigaya laakiin waxaan leenahay sidaan horeyba usoo sheegnay inaan laga wadin mudminulkhamriga sanamka ka caabuduu la mid yahay diintuu ka baxay inaan laga wadin adilay leedahay cadcad khamrada cabitaankeeda iyo daaimadeeda daa'imiddeeda inaan lagu gaaloobayna ku tusaya xadiis weliba aad u fara badan oo ka mid yahay nebigu sal alla alay wasalam ninka khamrada caba waxaa loo jideeyey in la xado oo la jeedlo jeedalka iyo xadda noocaasina ruux musliman baa iska leh gaalku dil buu leeyahy hadday riddo tahay oo khamrada cabitaankeeda lagu ridoobayo lama jeedleen ee qoortaa loo casayn lah soo ma waa midda labaade ninkii khamrada cabbay ee la jeedlay ee cabay ee jeedlay ee soo noqday haddana la jeed la soo qabtay ee saxaabigu uu lacnaday oo uu yidhi badanaa inta la soo qabanayo lacnadi ha ku dhacday nebigu wuxu uhi sal ly sl ha lacnadin kadaa lacnada maxaa yeelay fa innahu yuxibu allaha warasuulahu buuhi ah, ilaahay rasuulkiisuu jeceliy khamriyo cabbi ilahay rasuulkiisa jecel ha dhici karta maxaa yeele khamradu waa dembi ee gaalnimo ma ah soo ma ruuxani waa fidnaysan yahay oo waxaa qaaday naf iyo shaydaan baa ka tambaday laakiin ma gaaloobin marka khamrada cabitaankeeda iyo daa'imideeda inaan lagu gaaloobaynin adila loo hayaa sidaas daraaddeed ka caabidi wathan waa takliid iyo adkayn mooye adiladaasaa kutusaysa inaan gaalnimo laga wadin laakiin taariku salaadka tiisa inaan gaalnimo laga wadin diinta lagaga baxayay daliil bay u baahantah aaway daliilkii ba marka kuma filla marka adilada aad ka dhigteen sawaarif ama qaraain nusuusta sarfinaysa kuma filla sidaasaa marka ay jawaabuhu noqon karaan ta hore ee qolada hore ay qabtana jawaabo noocan iyo kuwo kaleetay ka bixiyeen qolada diidan ayagan qolo adiladoodana jawaabaa laga bixiyey masalada laislama ogola ilaa iyo hadda baa laisla diidan yaha macnaha ayib masladuna marka saasaa laisgu khilaafsan yahay adilla ahaan marka la fiiriyo waxaa xoog badan taariku salaadku inuu kaafir yahay oo uu salaadaba hadduu ka tago uusan diin lahayn sidaasay adiladu u xoog badan tahay waase masaladu masale khilaafiya wa baabu amri sabiyi ilmaha yarka ah amridiisu baabuu yahay bisalaati salaada la amray waxaan ku sugan waxaa ka sugan nabigeenna salawatu rabbi wasalaamu calayh in uu yidhi diinta ayaa la qaadi doonaa dadku ka tegi doonaan waxa ugu horreeya dadka diinta laga qaadana wuxuu noqon doonaa xugumka xukumka yani waa dowladda iyo nidaamka iyo dastuurka iyo baa ugu horreeyo diinta dadka laga qaadi doonaa waxa ugu dambeeya oo diinta ruuxa laga qaadaya waa salaada buuri waxa ugu dambeeya ee ruuxa ugu dambeeya uu ka tago waa salaadda macnaa wuxuu tilmaamaya hadduu salaada ka tago diin damboo ku laaban ma jirto sidaa haddii la yidhahdo taariku salaadku dheef kuma leh islaamka dhexdiisa oo waa murta diinta ka baxay axkaamtii gaalku uu baa la siinaya marka oo maxay ah hadduu dhinto lagu tukan maayo masaajidda muslimiinta la keeni maayo a hadday reerkiisu ku tukanayaan hawlu taalo ay soomaalidu sameeyaan a qaar lagu tukan waaye baa jira oo la diiday kadibna koox yaroo reerkiisa intay is urursadeen bay ku tukadeen <laughs> soomaalidu moogta qabyaaladii meel kastay geliyeen marka yacni wax way lagu tukan maayo maxaa yeelay axad ilaahay aqoonsan waayo intuu noolaa markuu dhintay kadib in masaajidka la baroo la soo geliyo bakhtigiisa waa khalad sax maa waa midda labaade inta uu nool yahay gabadh muslimadoo tukata ma qabi karo xadhig uma qabanayo haddii iyadu ay hadduu isagu tukadana naagtaani ku salaada xadhiggu uma qabanayo mana qabi karo maqaabirta muslimiinta lagu aasi maayo kuwa gaaladaa lagu aasi ama meel cidlaadaa la tuuriyo meelahaasaa god looga qodi hadduu xoolo ka tago la dhaxli maayo waa murtad wahaakadaa axkaamtii murtad uu lahaa oo dhan baa la siinaya qowlkaa dhahaya inuu murtad yahay diinta ka baxay ma sahlana marka qowlka dhahaya taariku salaadku waa muslim caasi ah ee marka laga tago inuu daliil ahaan daciif yahay daahirka qur-aanka laftiisu waxaa aayado badan laga fahmayaa inuu taariku salaadku uu gaal yahay waqtigaan saamaxaynin ee waa soo sirdi lahan iyagii qaabka loo daliishaday ayib mafaasidda ka dhalanaya waxaa ka mida taariku salaadku waa muslim caasiya in la yidhaahdo in salaaddii la fududaystaa ka dhalanaysa taas way haddii la yidhahdo maya iska muslim baad iska tahay ilaahay mashii'adiisana waad hoos taallaa haddaad doonto waa lagu cadda alla doonana waa lagu cadaabi kadibna jannadaa iska geli doonta hadduu alla doonana waa iska kaa kaasaamaxaya salaadda dadka ka tegayaa badan doona waana sidii horey u jirtay waa a markii la yidhi taariku salaad waa gaal baa masaajiddii lasoo buuxiyey soo ma ogdin a markii intan la keenay la yidhi lagu tukan maayo oo isagoon lagu tukanin la aasay oo qubuurtii muslimiinta laga saaray oo la yidhi waa la dumar jecel yahay naagtu way kaa furan tahay aleelahay wax badan badbaadso masaajidka la soo galay marka soo ma ah, masaajiddii baa buuxsantay oo dadkii salaadihii bay tukadeen mafaasidda ay leedahay buu ka mid yahay ra'yiga dhahaya taariku salaadku waa muslim daliil ahaanna waa daciif ma waxa ka dhalanayana marka la fiiriyana waa daciif ayib baabu amri sabiyi ilmaha yarkaa amriddiisii buu baab yahay la amro bisalaati salaada la amro tamriinan loo amro layliyid darteed ilmaha la laylyayo laa wujuuban waajibnimo darteed se aan loo amrin ilmaha yarkan qaan gaadhin rag iyo dumar midku dooni ha ahaadee in salaada la amro laakiin amridda la amraya ay tahay si uu usii tababarto si uu ula sii qabsado si uu usii laylyamo ee aynan ahayn inay waajib ku tahay ayb can camr bni shucaybin can abihi can jaddihi qaala wuxu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi muruu waxaad amartaan sibyaanakum carruurtiinna waxaad amartaan bisalaati salaada amra lisabci siniina toddoba sano toddoba sano ku amra markay gaadhaan wadribuuhum garaaca carruurtii calayhaa salaada korkeeda ku garaaca licashri siniina toban sano markay gaadhaan toban sano hadday gaadhaanna ka tegiddeeda ha lagu garaaco wa farriquu kala geeya baynahum carruurta dhexdooda filmadaajici meelaha ay seexdaan iyo muxuu ahaayey sariiraha korkooda iyo firaashyadii gogasha korkeeda ku kala geeya oo kala durkiya rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa abu daawuuda iyo abu daawuud baa wariyey sanadkiisu waa xasan saxiixa sidau sheekh albaani tilmaamayo imaamu nawowina wuxuu leeyahay waa xasan lafdigaasi ee muxuu ahaayey muruu sibyaanakum axmed baa soo saaray bacdu shay waa lafdiga axmed waa amaa lafdiga labadoodu ay wada wariyeen waa axmed iyo abu daawuud eh muruu أwlaadakum bالصalaati lisabci siniin wadribuuhum calayha licashri siniin wafariquu baynahum fi lmadaajic lafdigaasay isla wariyeen xadiidku waa xadiis saxiixa wey xadiidkaasi wuxuu leeyahay shaahid kale oo xadiid laga warinayo min xadiidi sabra can abihi can jaddihi oo ah muruu aلsabiya bالصalaati ida balaga sabca siniin waida balaga cashra siniina fadribuuhum calayha xadiidka abu daawuud iyo tirmidi yaa soo saaray iyo keyrkood waana xadiis saxiixa waxaa saxiixinaya xaakim tirmidi dahabi ibnu khusayma ibnu khusayma nawowi iyo sheekh albaniba waa shaahid xoog badan oo xadiidkan u markhaati kacayo ilmaha salaada amra amarkaas wuxuu ku socdaa waalidka waali waliyulamriga ruuxa ilmahan mas-uulka ka ah isagaa la amraa isagaa la rabaa inuu amarka bixiyo oo ilmaha amro ilmaha amarkan la leeyahay toddoba jir ha lagu amro salaada tobanna ha lagu garaaco waxaa la ysku waafaqsan yahay macnaheedu inaysan ahayn salaaddu inay waajib ku tahay leanna salaadda shuruuday ku waajibaysa waxaa ka mid a inuu ruuxu qaangaadh yahay markaa unbuu qalinku fuulaya hadduusan qaangaadh ahayn inta ka horraysa cibaadaadka la farayo salaad hadday hadday soong tahay sakada xoolihiisa laga bixinayo xajka iyo cumrada cibaadaadka uu samaynayo ajir ahaan waa loo qoray ilmaha yarka maadaama uu yani wax weeyaan waa fadli ilaahi tabaaraka wa tacala ajir ahaan waa loo qori laakiin waxba laazim kuma aha maxaa loogu garaacayaa oo loo amrayaa oo loo dabagelayaa oo taasi waxa weeyaan waa loo sii diyaarinayaa ficlan xikmad weyn baa ku jirto ilmaha yaraanta salaadda la qabsada rag iyo dumarba oo waalidkii ka arka ihtimaamka iyo mudnaanta uu salaadda siinayo ilmahaasi salaadu sidii yani wuxuu ku noqonayaa sidii naqshad dhagax oo kale ku noqonaysa ah, ka naqshi cala alxajar xataa inuu ka tago isagoo yar baa ku adkaanaysa waa ku weynaanayaa dabeecad iyo caadiga u noqonba laakiin isagoo weyn oo salaadda wakti ka tegi jiray in la soo celiyo masale adag wa ama markuu weynaado qaan gaadho lagu bilaabo dee maba aqooninba soo ma kumaba soo korinba xikmaddaasaa marka ku jirta oo ilmuhu inuu la sii rabaa ayib wa farriquu baynahum fi lmadaajici waxa weeye gogasha ku kala fogeeya yacni khaasatan wiilasha iyo gabdhuhu yaynay isla seexanin a ah, inan hal gogol ku wada seexanin sababta loo leeya waxa weeye waa yaryar yihiin caqli ku filanna weli ma leh waxaa la diidan yahay inay isku farac ciyaaraan oo ay isku bartaan xumaanta ah, xumaan inay isku bartaan baa la diidanya marka kala fogeeyadaasi xikmaddaas iyadana ku jirta kala fogeeyadaasi waa amar culimmada qaarkood laazim bay ka dhigeen khaasatan cinda saca marka la awoodi karo guryo waxoogaa waasica la degay laakiin haddiiba xaaladda hadda jirto kale dadka badankood haysato hadda mid walba meel gooniya loomaba heli karaba in laysdul saarsaaro mooye soo ma taasi waa xaalad yani khaasa waay xaalad daruuro ama xaalad khaasa waay laakiin waxa weye markii la heli karo in la kala fogeeyo waay can caaishata radi allahu canha can inabiy sal lla lay waxay ka warin qaala nabigu inuu yidhi rufica waa larufica waa laga kor qaaday alqalamu qalinkii can alaatin saddex ruux baa laga kor qaaday yacni qalin ma saarno wax dembiya lagama qorayo wa can baa laga kor qaaday midka hurda xataa yastayqida ilaa uu soo toosoo baraarugo inta uu hurdo hadduu wax kasta ku hadlo iyo wax kasta sameeyo isagoo hurda waxba laga qori maayo saas macnaa xataa hadduu gaalnimo maanta dhan ku alalado caawo dhan uu iska hadladlo oo gaalnimo ku hadadlo waxba ka laga qori maayo hadduu intuu dhaalaaba iska kaco oo muxuu ahaay uu gaalnimo ku kaco laga qori maayo allahuma hadduu xaq bini aadam leeyahay hadduu dacati ku sameeyo taa waa lagu yeelanaya waan hurday kaa saari mayso haddii adigoo hurda sariirta aad ka soo dhacdo ood ilmo yar ku kor dhacdo oo ilmihii yaraa aad disho waan hurdi ma lagaa siisana maya ilmaha magtiisa iska bixi marka wixii xuquuq bini aadana meesheeda waay waxaa la leeyahay rufica waxaa laga wadaa wixii ah xaqullah xuquuqda aadamuhu iyadoo marna ma dhacdo halmaanna kuma dhacdo jahlina kuma dhacdo muxuu ahay hurdana kuma dhacdo xuquuq bashar way taas wa can isabiyi baa laga kor qaaday ilmaha yarka ah xataa yaxtalima ilaa uu qaan gaadho ah, ilaa uu qaan gaadho oo muxuu ahaay wiilashu waxay ku qaangaadhaan waxyaalo dhowr ah da waa ku qaangaadhaan way ka dhexaysaa rag iyo dumarba sida loo badan yahay shan iyo toban hadduu gaadho ilmuhu waa qaangaadh muddadaa ka hor haddii ay muxuu ahaayey ay ay ay ka soo baxaan timaha hoose ee gumeerka ee xubinka taranka ka koreeya hadday ka soo baxaan waa qaangaadh xataa shan iyo toban buu isuun hadduu biyo keeno oo manidu ka timaado waa qaangaadh gabadha yarta hadday caadadu ku dhacdo waa qaangaadh sidaas way macnaha waxyaaba noocaasoo a ah lagu qaangaadha marka xataa yaxtalima ilaa uu ka qaangaadho wa canilmajnuuni midka waalan ayaa isagana qalinka laga kor qaaday xataa yacqila ilaa uu wax fahmo ilaa uu caqli yeesho oo garasho yeesho oo garaadkiisu soo noqdo isagana qalin korkiisa ma saarna waxba laga qori maayo macnaha iyaduna macnaheedu ma aha ilmaha yaryarka iyo dadka waalwaalan iyo dadka aan garashada lahaynee muxuu ahaye ahbalka ama nacaska kuwaasoo dhan waxa ka dhacaya waa xuquuqda alla waay saa in loo fahmo waay amaa wixii xuquuq bini aadamay dhib u geystaan waa in la bixiyo dadka ehelkooda iyo awliyaa umuurkooda baa lagu yeelanaya taas wey marka ayib maxaa laga wadaa xadiidka loo keenay xadiidkani waxa uu u keenay sheekhu oo xadiidkii hore u daba dhigay wuxuu tilmaamayaa amarkii hore xadiidka hore ku jira caruurta salaada amra toban jir markay gaaraanna ku garaaca xadiidkaasi lagama wado inay waajib ku tahay caruurta maxaa la kutusaya inaysan waajib ku ahayn ilaa amarku wujuubu faa'iday asalkiisu inaysan waajib ahayn waxaa ku tusaya xadiidkan ah rufica alqalamu qalin ma kor saarna marka waajib kuma aha sii bara umay manaa sii tababara rawahu axmedu axmed baa wariyey xadiidka wa milahu xadiidkaa mid la mid ah oo min riwaayati caliyin cali riwaayadiisa ana lahu waxay u sugnaatay axmed waliabi daawuudana way u sugnaatay watirmidiy tirmidina way u sugnaatay xadiidkaa mid la mid ah oo ay raggani la wariyana waa jiraa oo cali laga warinayo oo axmed iyo abu daawuud iyo tirmidi warinaya wa qaala wuxuu yidhi tirmidi xadiidun way xasanun oo xasan ah, ah kadalika ibn maajahna wuu wariyey shawaahid buuna leeyahy xadiidku xadiidu caaisha cinda abi daawuud wagayrihi alimaam tirmidina wuxuu leeyahy walcamalu cala hada cinda ahli اlcilmi xadiiskani siduu ku tusayo oo inaan dadkan intan waxba laga qoraynin oon dembi laga qoraynin ayaa sidaasay culimmaduna qabaan buu le macnaha ayb baabun ana alkaafira idaa aslama lam yaqdi salaa ah, wuxuu baab u yahay ana alkaafira gaalku idaa aslama hadduu islaamo lam yaqdi inuusan qallaynaynin asalaata salaaddii inuusan qallaynaynin gaal baa soo islaamay intuu gaalka ahaana dee maba tukan jirinba ah ma waxaan leenahay salaadii gaalnimada kaaga tagto o dhan soo qalle maya waxba laguma le a ah, safxa cusub buu hadda bilaabaya can camr bni caasin ana nabiya nebigu sal lla lay slam qaala wuxuu yidhi alislaamu islaamku yajubu wuxuu goynayaa maa qablahu wixii ka horreeyey rawahu axmed baa wariyey kadalika طabraani iyo bayhaqi way wariyeen iyaguna xadiidkaasi ee eh, muxuu ahaayey eh, axmed soo saaray waa xadiis saxiixa alslaamu yajubu maa qablahu lafdi kalena waa ku yimaada bal xadiidku macnaa waxaa soo saaray ibnu khusayma iyo imaamu muslim baa soo saaray waa xadiidka ibnu shumaasa wuxuu leeyahy ibnu shumaasa waxaan goobjoog ahayn buu idhi oon u nimid camr ibnu caas saxaabiga la yidhaha isaga oo ku jira fii siyaaqati almowt sakaraatulmowtka isagoo hayo ayaan usoo nimid buu idhi fa bakaa tawiilan markaasuu ooyey muddo dheer buu ooyahay ayib markaasaa wuxuu yidhi falama jacala allahu lislaama fii qalbii ataytu nabiya sal lay waslam markuu ilaahay qalbigayga islaamnimada geliyey inaan islaamo qalbiga waa la geliyey ayaa nabiga u yimid buri sl lay slam markaasaa waxaan idhi ya rasuula allah ubsut yamiinaka liubaayicaka rasuulka ilaahay oo gacanta iisoo fidi si aan ballan kuula galo oon usoo islaamo ayib markaasaa nebigu sal lay slam gacantiisii buu soo fidiyey fa qabadtu yaddii buuri nebigu markuu gacantii iisoo taagay ayaan gacanta ka laabtay buuhi markaasaa wuxuu yidhi bu uhi maalaka yaa camr oo camarow maxaad u dan leedahay gacanta soo fidi baa tiri waan kuusoo fidiyey waa iga laabatay maxaa ula jeedaa ayib markaasaa wuxuu yidhi aradtu an ashtarit rasuulka ilah waxaan rabaa inaan shardi dhigto intaanan soo gelin oonan islaamin shardi baa iiga horreeya hmm. amaa calimta yaa camru ana alislaama yahdimu maa kana qablah wa ana alhijrata tahdimu maa kana qablaha wa ana alxaja yahdimu maa kana qablah oo camarow miyaadan ogeyn oo la soconin islaamku wixii ka horreeyey inuu dumiyo oo baabi'iyo hijradana wixii ka horreeyey inay baabi'iso ruux markuu ilaahay dartii u hijroodo xajkuna wixii ka horreeyey inuu baabi'iyo dumiyo soo ma ogid buuri maxaabaad uga baahantaha inaad shardi dhigato marba haddaad gashaba wixii hore waa baaba'ay waa dumay xadiidkaasi marka saxiix muslim buu ku yaallaa iyo ibnu khusayme saxiixiisa wuxuuna tilmaamayaa macnaha xadiiska uu meesha inoogu dhigay uu sheekhu inoogu dhigay tilmaamayo alislaamu yajubu maa qablahu ruuxaa waxba looma haysto khalaas wixii uu horay u galay intuu gaalka ahaa kelimatu shahaadateyn mar hadduu ku dhawaaqo waa laga tirayaa waajibaadkii faraa'idii khaladaadkuu galay waxba looma haysto ayib laakiin axaadiista kale siday tilmaamayso itlaaqaasi waxba looma haysta ah waxaa lagu qaydayaa wixii markuu islaamka soo galo inay islaamnimadiisu hagaagto haddaad islaamkii soo gasho laakiin uunaad noqoto uun muxuu ahaay labaclabac iska noqoto labaclabac aan islaamnimadiisu si fiican u hagaagin haddaad noqoto wixii hore lagu dhaafi maayo macnahaasi waxaa tilmaamaya xadiidka cabdillahi bn mascuud oo muslim uu soo saaray waxaan nidhi buuhi rasuul ilaahayow an nu'aakhadu bimaa camilna fi ljaahiliya rasuulka ilaahayow islaamka ka hor waxaan samaynay ma naloo qabanaya ma naloo haystaa markaasaa nebigu wuxu uhi sl ly slam man axsana fi lislaami lam yu'aakhad bima camila fi ljaahiliya waman asa'a fi lislaam uukhida bilwali walaahir ah, ruuxii markuu soo islaama islaamnimadiisu wanaagsanaato oo waajibaadkii shareecada hagaajiya oo muxaramaadka ka taga ruuxa isagaa wixii hore loo qaban maayo mar haddii islaamnimada dhexdeeda uu ku hagaagay ruuxiisa islaamka dhexdiisa xumaan ku sameeyo islaamnimadiisiiba hagaagi weydaba labalabca noqdoo wax kharibo un kaa isaga ah dembigii islaamnimada ka horraysayna waa loo haysta islaamka gudihiisa wuxuu ku galayna waa loo qabsa xadiidkaasi marka waxaa ku jira qayd baa ku jira oo islam alislaamu yahdimu maa kana qablahu bisharطi alixsaan fi lislaam waa inaad islaamka dhexdiisa uu ruuxu wanaag ku sameeyo way maana ayb marka sidoo kale laleeyahay islaamku wixii ka horreeya waa baabi'inahaya waxaa laga wadaa dunuubtii un laakiin wixii khayre uu la yimid intuu gaalka ahaa markuu soo islaamay kadib laga baabi'in maaye waa loo qorayaa bifadli illah intuu gaalka ahaa buu wanaag sameeyey khayr buu sameeyey ixsaan buu sameeyey khalqi buu wanaag u sameeyey sadaquu baxsaday wanaaggii uu gaalnimada ku sameeyey markuu soo islaamo wanaaggaasi tirtirmi maaye weli diiwaanku ugu jira ee waxa uu islaamnimadu burinaysa ee duminaysa baabi'inayso waa dunuubtii ama daacaadkii ayagu waa hadhayaan haddii islaamnimadiisu hagaagto macnahana waxaa kutusaya xadiidka xakiim ibnu xisaam bukhaariiyo muslim baa soo saaray wuxuu yidhi nebiga sal alay slam waxaan ku nidhi ara'ayta umuuran baan ku yidhi buui rasuul ilahi arrimo ka warran ataxanau biha fi ljaahiliya intaan gaalka ahaa islaamka ka hor waxyaalaha aan ku cibaadaysan jiroon samayn jiray bal ka warran buui hal lii fiiha min shay wax aan ka helayo ma jirta hadda markaan soo islaamay kadib wuxuun ka helaya markaasaa nabigu wuxu uhi sl lay slam aslamta calaa maa aslafta min khayr a waad ku islaamtay wixii aad hormarstay oo khayr ah waad ku soo islaamto waad la soo islaamtay macnahaana alimaamu nawowi wuxuu ka soo guurinaya muxaqiqiinta gaaladu wixii ay sameeyeen intay gaalada ahaayeen ee khayr ah laga tirtiri maayo waa baaqi buu u noqonaya saas wey macanaha ayib abwaabu lmawaaqiit halkaa waxay uu tilmaamayaa sheekh ilaan salaaddii baan ku dhex jirnaaye dadku intay gaalada yihiin salaadda yacni waxa weye kama ansaxayso ma ku waajibaysaa mise kuma waajibayso waa masale kale ama hadday sameeyaan ka ansixi mayso ama masalada waajibintu waxay ku xidhan tahay mas'alada la yidhaahdo muxuu ahaaye loo yaqaano muxuu ahaayey axkaamta shareecada gaalada ma lagula hadlay mise lagulama hadlin hal ilkufaaru mukhaatabuuna bifuruuci ashariica masalada ay ku tacalluqdaan oo macnaha ka mida ah macnaha masaaisha usuul ka mida abwaab lmawaaqiiti waktiyadii abwaabtoodii wey albaab lwal baabu waqti الظuhri duhurka waqtigiisii buu baab yahay salaaddii baynu ku dhex jirne cidda lagu leeyahay iyo ciddaan lagu lahayn haddii laga soo hadlay wakhtigeedii baa la gudagalay marka wuxuu ugu hormariyey duhurka wakhtigiisa wakhti duhr can jaabir bni cabdillaah ana anabiya sala alla alay slam nabiga jaa waxaa u yimid jaa'ahu waxaa u yimid jibriilu jibriil baa u yimid calayhi salaam faqaala lahu markaasaa wuxuu ku yidhi qum istaag moxamedow oo fasallih tuko fasallih ha'da ku jirta waa ha u sakti wa ayb fa sallaa markaasuu tukaday alduhra duhurkiibuu tukaday xiina goortii zaalat ay leexatay ashamsu qoraxdii markay leexatay oo samada kala barhkeeda dhanka qorax dhac iyo galbeedka wax yar markay uga durugtay ayuu duhurkii tukaday uma kadibna jaa'ahu wuxuu u yimid alcasra casrkiibuu u yimid faqaala wuxuu ihi qum istaag oo fasallihi tuko fasalla alcasra casrkiibuu tukaday xiina goortii saara uu ahaaday dillu kulli shayin shay kasta hooskiisi iyo hadhkiisu milahu isagoo kale uu noqday mid isaga la mida yacni casarkii wuxuu galay markii shay kasta iyo hadhkiisu ama hooskiisu isla ekaadeen saas maanaa uma kadibna jaa'ahu wuxuu u yimid almaqriba maqribkii buu u yimid faqaala wuxuu yidhi qum istaag muxamadow oo fasallih tuko fasallaa wuxuu tukaday nebigu almaqriba xiina goortii wajabat ay dhacday ashamsu qoraxdii markay dhacday uma kadibna jaa'ahu wuxuu u yimid alcishaaa waqtigii cishahu u yimid faqaala markaasa wuxu uhi qum istaag oo fasallih tuko fasallaa wuxuu tukaday alcishaaa cishihii xiina goortii qaaba uu tegey ama qarsoomay ashafaqu guduudku markuu qarsoomay cawaweerta waay yaani markay qoraxdu dhacdo guduudka ka hadha ee ee ufuqa ama jihada ka muuqda ayaa la yidhaahdaa shafaq ayb fa salla alcishaaa buu tukaday xiina goortii qaaba uu tagoo qarsoomay ashafaqu guduudku markuu qarsoomay uma kadibna jaa'ahu wuxuu u yimid alfajra salaada fajrka wakhtigeeduu u yimid faqaala wuxuu uhi qum istaag fasallih tuko fasallaa wuxuu tukaday alfajra fajarkiibuu nebigu tukaday xiina goortii baraqa uu iftiimay alfajru ama uu dilaacay alfajru fajarka waagu markuu dilaacay oo macnaha iftiimku soo baxay baraqada macnaha iftiimidda waaye waxaana laga wadaa marka uu ugu horeeye yani waxa weeyaan uu muxuu ahaay ooga ooga labaad ee salaada subax lagu galo kaas wa aw amase qaala wuxuu ihi sataxa uu kacay alfajru fajarku markuu kacay uma kadibna ja'ahu waa u yimi min alhadi halkaa marka shantii salaadood baa ku eg shanta salaadood mid walba wuxuu ka tujiyey wakhtigeedii ugu horreeyey soo ma mid walba wakhtigeedii ugu horreeyey baa maalinkaa nebiga loo sheegay oo la baray ayib maalinkii labaad waa ka marka uma kadibna jaa'ahu waa u yimid min alhadi barri oo kale u yimid liduhri duhurkiibuu u yimid fa qaala markaasa wuxuu yidhi qum istaag oo fasallihi tuko fasallaa wuxuu tukaday alduhra duhurkiibuu tukaday xiina goortii saara uu ahaaday dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu midlahu midlahu mid isagoo kale ah maalinkaa dambe duhurka wuxuu tukaday markii shay kasta iyo hooskiisu isla ekaadeen maalintii hore waktigaa salaadee la tukaday casarkii baa la tukaday maalinkan dambe casarka waktigii maalinka hore laga tukaday baa maalinkan dambe duhurkii la tushiyey ayib uma kadibna jaءahu wuxuu yimi alcasra casarkiibuu u yimid faqala wuxu uhi qum istaag oo fasallih tuko fasallaa wuxuu tukaday alcasra casarkiibuu tukaday xiina goortii saara uu ahaaday dillu kulli shayin shay kasta hooskiisu milayhi labanlaabkii markuu noqday shayga hooskiisu markuu ku laban laabmay ayaa maalinkaa dambe uu casarkii tujiyey waa waqtigii aakhirkiisii way maanaa yuu ka tujinaya uma kadibna jaa'ahu waa u yimid almaqriba maqribkii buu u yimid waqtan waaxidan hal waqti buu u yimid waqtigii maalinkii hore oo qoraxdu markay dhacdo ahayd isla waqtigii laftiisuu u yimid lam yazul kamuuna zuulin canhu xaggiisa bimacnaa lam yazul isla isagii un muusan waxba ka bedelin mana uusan muxuu ahaay ka zuuli isagii wakhtigiisunbuu yimid uma kadibna jaa'ahu wuxuu u yimid alcishaa cishihii buu u yimid xiina goortii dahaba uu tegey nisfu leyli habeenka saddex meelood waxaan lehay laba meelood meel habeenka niskii markuu tegey aw qaala wuxuu yidhi ulu lleyl mise habeenka saddex meelood meel markay tagtay waa shaki fa sallaa markaasuu tukaday alcishaa cishihii buu tukaday uma kadibna jaaa wuxuu yimid xiina goortii asfara uu iftiimay waa berigu jiddan uu aad u iftiimay markuu si fiican u iftiimay oo dhulku iftiin fiican qaatay yuu u yimid markaas faqala wuxuu uhi qum istaag fasallii tuko fasalla alfajra salaadii subax buu tukaday uma kadibna qaala wuxuu yidhi maa bayna haadayni alwaqtayni labadan waqti inta u dhaxaysa ayaa waqtun waqtigu ahaaday yacni labadaa waqti salaad walba soo laba waqti oo awal iyo aakhira kama tujin bilowga iyo dhammaadka salaaddu labadaa waqti bay udhaxaysaa baa la yidhi marka wa mid walba waktigii maalinkai horean kaa tujiyey bilowgu ahaa maalinta dambe waktigaan kaa tujiyeyna dhammaadkiibuu ahaa inta u dhaxaysaad salaad walba tukan kartaa waa ku ka rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wannasaa'iyu watirmidiyu binaxwihi midkaa mid la miduu wariyey wa qaala albukhaariyu bukhaarina wuxuu yidhi huwa xadiidkani asaxu shayin shay midka ugu saxiixsan weeye oo filmawaaqiiti salaadaha wakhtiyadooda ku soo arooray xadiidka waxaa kaloo soo saaray daaro qutni iyo xaakim wuuna saxiixinayaa dahabi baa ku waafaqay sheekh albani tirmidina wuxuu leeyahy waa xadiid xasan oo saxiixa xadiidku waa sugan yahy wakhtiyadan uu ka hadlay oo salaad walba wakhtigeedii ah badankood ama shanta salaadoodba waa maray mid walba bilowgeeda iyo dhammaadkeeda buu sheegay tafaasiisha xadiidkan mid walba wuxuu u samayn doonaa sheekhu baab gooni ah salaaddii duurkuu baabkani ku saabsan yahay marka waqtu duhri buu ku saabsan yahay casarka baab gooniyuu ku keeni doonaa maqribka baab gooniya cishaha baab gooniya mid walba marka baabkiisaan kaga hadli doonaa laakiin hadda duhurka oo baabkani ku saabsan yahay aynu wax yar ka taabannoo wakhtigiisu waxa uu ka bilaabanayaa maalinkii hore jibriil wakhtiga uu nebiga tujiyey oo ah, ah yacni waxa weeye cinda zawaal qoraxdu markay samada barhtamaheeda wax yar ka leexato oo xagga galbeedka wax yar uga leexato halkaasuu duhurku ka bilowdaa waqtigiisu inuu halkaa ka bilowdo waa ijmaac khilaaf ma jiro wakhtigaa ka hor inaan la tukan karin waa ijmaac oo duhurku uusan asaxaynin taasi waa mid xagga aakhirka salaada duhurka dhammaadkeeda wuxuu ku sheegay waa maalinkii labaad wakhtiga uu tujiye ah in ay tahay shay walba iyo hooskiisu markay isla ekaadaan soo ma taana waa laysla ogolyahy duhurku inuu ku dhammaado wakhtigiisa u dambeeyana uu yahay shayga iyo hooskiisu markay isla ekaadaan oo jin noqdaan ayib bilowga duhurkaiyo casrku marka waa sidaa waxaan xadiidka ka fahnay oo uu laga faa'iidaysanayaa isla masaladana calaaqa la leh in duhurka iyo casarku meelay iska galaan ay leeyihiin wakti inuu jiro duhurkana la tukan karo casarkana la tukan karo waana wakhtige waa marka shay walba iyo hooskiisu ay isla eg yihiin ilaa afar ragcadood laga tukanayo soo ma xaggee baad ka qaadanaynaa maalinta hore maalinta hore wakhtigaas waa wakhtigii casarka uu tujiyey maalinta labaadna isla wakhtigaa waa maalintuu duhurka tujiyey soo ma marka wakhtigaa waxaa iska gala duhurkii iyo casarkii baa halkaa isaga yimaada oo wakhtigaa isaga ah duhurna waa tukan kartaa casarna waa tukan kartaa sidaa waxaa qaba a'immada qaar ka mida oo ishtiraaggaasi inuu jiro alimaamu maalik iyo daa'ifa min alculamaa baa qaba laakiin imaamu shaafici iyo culimmada badankood way diidan yihiin inuu jiro wakhti ay isa soo galaanoo salaad salaad kale waktigeeda gasha malahay leeyihi a ah, xadiiskana si kaley macnaha ku awilayaan ayib masaaisha kaloo dhan way imaan doontaa masaaisha kaloo dhan waynoo noo imaan doontaa waxaa kaloo xadiiskan aan ka faa'idaysanaynaa salaaduhu waa cibaado sidoodaba wakti go-an leh ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta waa cibaado wakti leh waktigeedana kama saari kartid waktigeeda kama saari karti haddaad ka saarto ood khiyaarkaaga adugu uga saarto oo aan duruuf ayna shareecadu kuu ogolaanin aada uga saarto salaadaad tukanaysa tii lagu dira maaha waxbaa islugoyn ah, taa waxay diidaysaa soomaalida waxaan ku aqoon jiray in badanoo ka mid a inay salaadaha intay iska dhaafaan ay yidhaahdaan eh, waan qallayn doonaa ah, waxaa laga yaabaa inuu cishaha wada qalleeyo hadda wax weynoo uga tegay ma jiro waxaad qallaynaysa wax jira maaha ha islugoynin salaad aad kas waktigeeda uga saartay bidiinu cudrin sharci wax soconaya maaha say kuu dhaaftay kuu dhaaftay ama wakhtigeedii soo noqon karaa maya wakhtigeedii hadduu tegay iyadiina tagtay jaanis dambe malhid saas way macanaha ayib wlirmidiyi tirmidi waxaa u sugnaaday can ibni cabaasin xaluu ka warinaya ana nabiya nebigu sal ly wasalam qaala inuu yidhi amanii waxaa itujiyey jibriilu calayhi salaam ayaa imaam ii noqday cinda albeyti kacbada agteedu igu tujiye maratayni laba goor fadakara wuxuu sheegay naxwa xadiidi jaabirin xadiidka jaabir mid lamiduu sheegay ayib xadiidkaasi waxaa wuxuuna inoo tilmaamayaa macno muhimu inoo sheegayo mar meesha nebiga lagu tujiyo jibriil uu ku tujinayo waa kacbada waxayna culimmadu tilmaamayaan habeenkii la dheelmay oo salaadan loo soo dhiibay shanta salaadood la soo siiyey markiu saa usoo laabtayba jibriil baa ka daba yimid marka salaada wakhtiyadeeda la barayo waa wakhtigaa marka waa israagii ilan salaaddii haddii lasoo waajibiyey tafaasiisheeda lama soo siinin jibriil baa marka ka daba yimid oo tafaasiishii salaada siinaya wakhtiyadeeda sidaasaa loo baray marka marka camaliyan baa lagu baray camaliyan ayaa lagu barayoo isagaa tusay kulli oo tujiyey nebiga sal alla alay wasalam nebiguna ummadda iyo saxaabadu baray ayib ilaa laakiinse anahu qaala wuxuu yidhi fiihi fadakara wuxuu sheegay naxwu xadiidi jaabir ilaa laakiinse anahu isagu qaala wuxuu yidhi fiihi xadiidkan dhexdiisa wuxuu ku yidhi wasallaa wuxuu tujiyey almarata athaaniyata markii labaad adduhra duhurkii buu tujiyey xiina goortii saara uu ahaaday dillu kulli shayin shay walba hooskiisuu milahu isagoo kale uu noqday liwaqti alcasri waqtigii casarka bilamsi shalay soo ma muxuu wataa ziyaado ah liwaqti alcasri bilamsi waa nas waay ah, yani waxa weyaan wuu sii caddaynaya wa qaala wuxuu yidhi oo kaleeto oo xadiiskan dambe ku jira kan dirmidiye ibnu cabbaas uma salla alcishaa cishihii buu tukaday alaakhirata ama uu tujiyey alaakhirata ee dambaysay alcishaau alaakhira waa salaada cishe leanna salaada maqrib waxaa la dhaha iyadana cisha waa la yidhahdaa ah, salaada cishaha la dhahaa marka waxaa la yidhahdaa cishaha hore iyo cishaha dambe alcishaau alaakhira cishaha dambe ayuu tujiyey xiina goortii dahaba uu tegey uluu leyli habeenka saddex meelood meel markay tagtay waan u tegi doonnaaye salaadda cishaha wakhtiga ugu fadli badan waa xilligaa saddex meelood markii meel habeenku tago salaadaha kale way ka badisanta wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan ibnu cabbaas uma kadibna qaala wuxuu yidhi yaa muxammadu muxammadow haadaa kani waqtu lambiyaa'i nebiyada wakhtigoodii weeye min qablika hortaa ahaa nebiyadii kaa horreeyey wakhtigoodii wakaa wakhtigaasay tukan jireen walwaqtu waqtiguna fii maa bayna haadayni alwaqtayni labadaa waqtiyen ku tusay inta u dhaxaysuu wakhtiguna ahaaday salaadaha wakhtigoodu waa labadaa waqti een ku tusay ee bilowgiiyo dhammaadka ah inta u dhaxaysaa la tukan karaa wa qaala tirmidiyu tirmidi wuxuu yidhi hada kani xadiidun wey xasanun oo xasan ah waxaa kaloo xadiidkaa soo saaray axmed abu daawuud daara qutni taxaawi iyo xaakim tirmidi wuxuu leeyay waa xasan saxiixa waxaa xaakim baa saxiixiyey sidoo kale dahabi baa ku waafaqay sidoo kale waxaa saxiixiyey ibnu khusayma alimaamu nawowi abubakr ibn alcarabi ibnu cabdilbar iyo sheekh albani xadiidkani waa sugan yahay xadiid ibnu cabbaas xadiidkii jaabir buuna la mid yahay wax yar farqi yaroo uu sheeg sheegay unbaa u dhexeeya baabu tacjiilihaa su-aal baa la isweydiinaya culimmadu ay leeyihiin haddii habeenkii israaga kadib nebiga la baray wakhtiyada salaadaha su-aasha jirtaay waxay tahay ka hor wuu tukan jiray qur-aanka soo degay xilligaa ka hor oo badan baa salaadda amraya marka wakhtiyadan ka hor intaan sidan loo faahfaahinin maxaa la tukan jiray wakhtigeesee la tukan jiray qaarkood waxay leeyihiin laba salaadood baa jiray salaad qoraxdu markay soo baxayso ka horraysa iyo salaad markay qoraxdu dhacaysa ka horreysa labadaas salaadood baa jiray oo la tukan jiray wax kaloona ma jirin qaarna waxay leeyihiin ma ahee nebiga sal lla alay slam wakhtigaa ka hor waxa uun waajib ku ahaa salaatuleylka oo dee waxyaabahi ugu horreeyeen la amray bay ka mid ahay suuradda suuratu iqra u horraysay qur-aanka soo deg soo ma marka muzammil baa lagu amray yaa ayuha almuzammil qumi alleyla ilaa qaliilan salaatuleyl baa la amray marka salaadaa unbuu tukan jiray mooye salaadahan kale shanta maba tukan jirin bay leeyihin qaar saasay odhanayaan adiga wax way wax cad looma baabu tacjiiliha dadejinteeduu baab u yahay salaada duhurka in la dedejiyo oo wakhtiga ugu horreeya markay soo gasho laga tukado wa ta'khiiriha dibdhigideedana baabbuu u yahay salaaddii in la dibdhigo duhurka fii shiddati alxarri kulaylka darnaantiisa dhexdeeda markuu kulayl daran jiro in wax yar la dibdhigo inta kulku jabayo can jaabir bni samura qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal alay wasalam yusallii mid tukaduu ahaa adduhra duhurkuu tukan jiray idaa goortii daxadat daxadat ay iilato oy simbirraxato ashamsu qoraxda qoraxda wax yar markay durugto oy samada kale barhkeeda ka durugto ayuu tukan jiray nebigu sal lla ly slam duhurka rawa waxaa wariyey axmed wa muslim wabnu maaja wa abu daawuud waxay kutusaysaa salaada wakhtiga ugu horreya inuu ka tukan jiray sidaasaana asalku ahaa waxaana ku fadhida axaadiista faraha badan ee nebigu sal lla lay la weydiiyey camal la sameeyo maxaa ugu fadli badan salaad wakhtigeedii la tukado lafdi kalena wuxuu ahaa salaad laga tukado waktigeeda yacni ka ugu horrey laga tukado waktiga ugu horrey laga tukado ayaa camal lasay ugu fadli badan marka inay sunno tahay ajirkuna badan yahay wakhtiga ugu horreeya in laga tukado waa la isla ogolyahay allahuma xaaladda soo socota oo markuu kulaylku jira amooye wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lay slam yusallii mid tukada salaata duhri salaada duhur fii ayaami shitaa fii ayaami ashitaa'i qaboobaha maalmihiisa shitaaga waa qaboobaha waa xagaaga meesha innaga aan idhaahno ee qabowga jira waay ayb yusallii mid tukaduu ahaa salaata duhri fii ayaami ashitaa'i qaboobaha maalmaheeda wuu tukan jiray walxaal maa yudraa iyadoon la kala garanaynin maa dahaba waxaa tegey oo min annahaari maalinta ka mid a akaru inuu yahay midka badan aw amase maa baqiya waxa hadhay oo minhu maalinka ka midii inuu yahay aktharu akaruwa iyadoon la kala garanaynin maalinka inta tagtay iyo inta hadhay midka badan aan la kala garanayninoo su-aal layska weydiinayo ayuu nebigu salaadda duhur jiray yacni waxa weeye kala barhkii bay ku dhowdahay wax yar bay ka iilatay marka dadka intooda badanna waaba ka shakisanya amaaban kala barhkii la gaadhin iyadoo qaarkood isleeyihiin ayuu tukan jiray yani waa ku degdegi jiray horay buu tukan jiray rawa waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey xadiidkaasi sanadkiisu waa daciif sida uu sheegaya alimaamu alhaythami waxaa ku jira nin la yidhaahdo <clears throat> muusa abulcala oo aan la garanayninoo majhuula ku jira saas macnaa alimaamu alxusayni isagaa wuxuu leeyahay ninkaasi waa laa yucraf aw laa acrifu buu leeyahay marka ninkaa majhuulka ah ayaa sanadka xadiidku daciif leeyahay wacan anas ibnu malikin qaala wuxuu yihi kaana wuxuu ahaa annabiyu nebigu sal lla wasalam idaa goortii kaana uu ahaado alxarru kulaylku markuu ahaado oo yimaado abradda mid qaboojiyuu ahaa bisalaati salaadda waa qaboojin jiray ah, markii kulayl jiro wax yar wuu qaboojin jiro wayaro dibdhigi jiray si kulaylku u jabo wa idaa goortii kaana uu ahaado albardu qabowgu markuu ahaadana oo qabow jirana cajala waata tadejin jiray nabigu sal alay waslam oo horay buu ka tukan jiray waqtiga ugu horrey ka tukan jiray rawahu nasaa-iyu nasaa baa wariyey waa xadiis saxiixa wey walilbukhaariyi bukhaari waxaa u sugnaaday naxwuhu xadiidkan mid la mida a ah. ah, xilliga kulaylkaana wax yar buu qaboojin jiray yani waxa weeyaan xilligaas wax yar marka loo yara kaadiyo dabayl yar baa soo dhacda waxaas wax yar markii eh, mxuu ahaaye eh, wax yar loo yara kaadiyo hooskiina waa soo baxaya hooskaas soo baxay bay markuu dadku raacraacayaan oo derbiyada iyo geedaha iyo hooskoodaas bay guryaha ku tegayaan oo kusoo noqonayaan dabayl yarna way soo dhacdaayoo wax yar jebinaysa kulaylka qoraxda xilligaas ayuu u dibdhigi jiray kulaylku markuu jiro ah, saas manaa si aynan ummaddu ugu dhiboonin ayb wa can abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allah alay waslam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ishtadda uu daraado alxaru kulaylku markuu daraado oo uu aad u daran yahay faabriduu qaboojiya bisalaati salaada qaboojiya oo wax yar dib hada wabillahi tawfiiq wa salli allahuma w slam nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi